يغطي وجهه كالحمير ومنع الأنثى منه للكل دري وتمنع القفاز والنعمان جوزه لها كما أبان ويحرم الطيب كزعفران والورس للذكران والنسوان ولم يضر إن سبق الإحرام ومالك يكره أن يدام ومنه عند الحنفي العصفور والوطأ كل العلماء يحضر كنحو قبلة وقلم ظفر كذاك أو إزالة لشعر وجاز غير الوطء لابن حزم وغير حلق رأسه كالقلم ومالك يكره غسل الرأس بل يمنع بالحمام إن دلك حصل والغسل بالخطمي منعه بدا لغير صحب الشافعي وأحمد وامنعه صيد البر لا للجل إن صاد الحلال والحرام لم يعن ولم يشر ولم يكن صيد له وللأخير الحنفي أحله وقدم المضطر ميتة على صيد وعكس المزني له انجلى وامنع نكاحا لسوى النعمان فهو لدى سواه ذو بطلان محظورات الإحرام وحالكا cinwaankan loo caqiday iyadoo afcaashii xajka lagu guda jiray baa ixraamkii oo ficilkii koowaad ahaa ka hadalkiisa lasoo bilaabay markaa weli isaga hadalkiisii baa socda saasay markaa maxduuraatulixraam ku tiri waxyaalihii mamnuuc ku ahaa ixraamka wey ay ilmaxduuraat bilixraam ixraamka wixii maxduuraad ku noqonaya mamnuuc ku noqonayey ixraam la-aantana ku bannaanaa ayaa halkan lagaga hadlaya wuxuu ihi laa yalbasi rijaalu raggii yaanay xidhanin maa khiia wixii la tolay wixii la tolay waxaa loo jeedaa wixii xubnaha jidhka lagu sargooyey ama jidhkaba lagu sargooyey ama qeyb ka mida ah, lagu sargooyey kaasaa la diidan yahay in la xidho saasaa makiidka saasaa loo jeeda saas daraadee shaaficiyada qaarkood muxiid bay ka cabiraan halkii makiid lalahaa muxiid baa ka fiican bay leeyihin oo xataa macawistii way soo gelaysaa iminka waxaa iska yarcaana ixraam eh, duluc iyo wax loo sameeyey ama cinjir wax loo sameeyo sidii macawista oo kale laga dhigayo saa la xidhay oo dadku ay markaa xidhanayaan kaa markaa fuqahadii ma ogola oo makiidka ayuunbuu soo gelaya waxa weeyaan waa maa fusila calaa albadani aw bacdihi wixii lagu tafsiiliyey jirka ama qeyb ka mida kaa markaa lama ogolo fuqahaduna inaan kaa la ogolayn way isla ogolin walaa saatira rasin marka waa raggii walaa saatira rasin sidoo kale yaanay xidhanin raggii wax madaxa qariya oo saatir la odhanaya sida koofiyad cumaamad iyo wixii lamid ah in madaxa alaab lagu qaado la diidi maayo waayo saatir lama idhaaho in gacanta la duldhigana la diidi maayo in dallaayadii waxaa la qaata la diidi maayo laakiin wax saatiru rasi la yidhaaho oo madaxa loo xurayo ayaa iyadana la diiday iyadana waa laysula ogoli aw khifaafan sidoo kale khifaafna yaana xihan khufkii iyo sharbaadadii wixii lamidka ahaa iyo kabihii buurka ahaa waxa kuwa iyagana lama ogole facqilan warkaa isaga faham oo dhugo kabaha markaa yani waxa weeye wixii cagta wada qarinaya lama ogola wixii cagta badankeeda qarinayana lama ogola aduu xanafiyada ayaa iyagu hadalla waynu arki doonaa walaabisu sirwaali lilfaqdi iftadaa fii qowli gayri shaafici waaxmada walaabisu sirwaali sirwaal qofkii xidhay lilfaqdi lifaqdi hayrihi weeye isagoo wax kala waayo daraadi wax kaloo xidhuu waay markaasuu saraawiil xidhay iftadaa fidye ayuu bixinayaa way u bannaan mar haddii wax kala waayey oo kuma dembaabayo laakiin fidyadii wuu bixinayaa fii qowli hayri shaafici wa axmeda marka lagu socdo shaafici iyo axmed wixii ka soo haray qowlkooda marka waa maalikiyadii iyo xanafiyadii waxay leeyihiin ha xidho laakiin fidye waa lagu leeyahay oo de maaragtay nebigu salaatu wasalaam waa kii soo reebay qofkii surwaal mooyaane wax kale aan helaynin maarata aan go-yaashii la xidhanaya aan helaynin saraawiilaha xidha buu yidhi fidyena kamuu hadal markaa fidye ma lagu leeyay mise laguma le shaaficiyadii iyo xanaabiladu waxay hahdeen mar haddaan nebigu waxba sheegin ha xidho uu yidhi fidyana aanu sheegin alaslu baraa'at dima qofka dimadiisu inay beri tahay baa asala qolyahan kalena waxay leeyihiin maxduuraat lixraam asal bay lahaayeenoo qofkii mid ku dhaca fidyatl ada ayaa laga rabay macduurba ha ahaado sidii faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk qofkaas sida macduur buu ahaa markaa cudurdaarku ma diidayo inay fidyadii waajibto shaaficiyadiiyo markaa xanaabiladu labadaa way kala saarayaan waxay kala saarayaan wixii itlaaf ka dhalanayo iyo wixii aan itlaaf ka dhalanayn sidii abwaabtii kale oo kale marka waxay leeyihiin timahan la xiiraya iyo cidiyaha la guraya iyo waxyaalahaasi waa itlaaf marka wixii itlaaf ah macduurka iyo hayru macduurku damaankiisa waa ka siman yihiin oo damaan baa ka waajib laakiin wixii aan itlaaf ahayn sida dhar la xidhanayo cadar la ismarinayo madaxa oo la qariyey ama maarata inta la isilaaway makhiid la xidhay waxyaalahaas itlaaf kama dhalanayo marka haddii qofkii cudurdaar uu leeyahay sida inuu isilaaway ama kan inuu dee dharkii wax kaloo xidho uu waayey waxay leeyihiin taasi damaan kama waajibayo wajawazuu lkufa liman naclan cadim waqaطcu gayri اlxambali lahu lazim wuxuu yihi wajawazuu fuqaadii alkufa kufkii bay u baneeyeen liman cadima nacla qofkii kaba uu xidho waayey kufkii waa loo ogolaa wa qaطcu gayri اlxambali lahu lazim wixii aan xambali ahayn inuu gooyo oo kufka qaybtiisii dheeradu ka gooyo xagga hoose ka gooyo ayaa waajiba halka laga jarayaana waa asfala min alkacbayn baa dee caan ku ahaa laakiin xanafiyadaasi kale wuxuu yidhi wa cinda macqidi shiraaki qaطacah kuufiyuhu halka suunka laga xiro kabta ayaa kuufiga uu jaraya markaa macqilusharaagda malaa iminku xaggan dambubaaba iminku kuwan laga xidhaa malehe e, berigii hore malaha halkan dhexe ayay markaa ka xiri jireen waayo macqidusharaagga marka ay fasirayaan lugta xaggeedan sare ayay markaa e, ku sheegayaan halkan soo taagan lugta cagta xaggeedan soo taagan ayay markaa macqidusharaagka ku sheegayan qaarkood oo caqibka sheegayaana way jiraan laakiin macqidusharaagga ay xanafiyadu sheegayaan waa halkaasoo de iyagaaba sharaxay marka halkaa cagta xaggeeda ah sare ah ee meeshan soo taagan ah halkaasuu markaa ku goynayaayo waxay leeyihiin lugti waa inay in badani muuqato maarata jumhuurkuna waxay leeyihiin qur-aanta hoosteeda hadduu ku jaro waa caadi halkaa qur-aanta una hoosteeda hadduu ka gooyo waa caadi iyaguna intaa ha gooya bay leeyihiin oo intii dambu jaraya markaa intaa hore ayaa dee u qarsoonaanaysa lidaa ajaaza fi saca sidaa daraaddeed maadaama weli halkaa lagu jara xanafigu wuu baneeyeyba qofka noocaasa in la xidho xataa fi saca fi saca wa fii hayri daruura waqti aan daruuraba jirinoo waxyaalo kale xataa kaba caadiya la helaya xataa in kaa la xidho wuu ogol yahay waayo meel fog buu ka jaray isagu sidiisabana xanafiyadu markaa sidoodaba way ogol yihiin haddii lugtii intaasi ay muuqanayso oo qaybtaa hore una ay qarsoon tahiy intaasi ay qarsoon tahay intan dambana ay muuqato adigoo xataa kaba sandale helaya inaad kaba noocaasa xidhato way ogol laakiin jumhuurku arrintan ruksa unbay ka dhigayaan waxaanay leeyihiin sidiisa uma banaano qofkan xataa go-an in la xidho wax kastoo kuraamuhu muuqdaan in la xidhaa ma banaano wixii cagtu markaa ay muuqanayse muxuuha dee suumankaa isdhaafaya uuni ay kabtii kuu qabanayaan kuwaasunbaa bannaan laakiin xaaladan cudurdaarku uu jiro qofkii wuu bannaayay cagta badankeediiba ha qariye haddii kuraanta hoosteeda lagu jaro xanaabiladu waxay waxba la goyn maayo oo wal yaqtacu asfala min alkacbayn xadiidkii ahaa xadiid kaley ka horgeeyeenoo nebigu calayhi salaatu wasalaam carafa markii uu joogay ayuu haddana arrintii ku celiyey bay yidhahdeen oo mar kale arrintii uu sheegay oo yidhi maaratay israawiil yaan la yaan la xidhanin qof aan helin maaratay laba go- mooyaane sidoo kale khifaaftiina yaan la xidhanin ilaa qof aan maratay naclayn helayn mooyaane ha la gooyo markaa markii dambe muu odhanin ee carafo ka khudbaynay marka waxay idhahdeen tii hore mansuukh bay noqonaysaa qolyaha kalena waxay dhahdeen mansuukh ma noqonayse xamlulmutlaqi al lmuqayad baa meeshan ka shaqaynaya kii hore muqayadka ahaa ayaa kan mulaqa lagu xambaarayo walaa yuaii markaa waa kal de xanaabiladu waxay kale kusii rajaxanayaan waxay leeyihiin qofkii dee manfuucu lahaayo qofka dee qabowgiibuu ka ilaalinaya wax badan buu tagay hala gooyo marka la yidhaahdo dee waxa weya dhibaataa qofkii ka soo gaaraysa markaa in xukunkaa la bedelay bay u badan tahay bayli walaa yuqaطii wajhahu kalximyari wamancu lunhaa minhu lilkuliduri walaa yuqaطii qarinin kuufigu wey wajhahu walaa yuqaطii ma qarinayo waa kuufigiiye wajhahu wejigiisa ma qarinayo xanafigi kalximyari isagoo markaa maalikigii lamida ah. maalikiyadii iyo xanaabil maalikiyadii iyo xanafiyadii waxay leeyihiin muxrimka wejigiisa inuu qariyaa waa ka mamnuuc shaaficiya iyo xanaabilana waxay leeyiin waa iska caad madaxa unbaa loo diiday wejiga lama diiday khilaafkuna wuxuu markaas salka ku hayaa riwaayo walaa tukhamiruu ra'sahu walaa wajhahu ninkii muxrimka ah ee dhintay walaa wajhahu wejigiisana ha qarinina riwaayadaasi ma asaxday mise may asixin wamancu lunhaa minhu lilkulli duri wa lunhaa minhu gabadhii in loo diidayo weji qarintu duriya lilkulli fuqahado dhan baa taa loo ogyahay gabadhii wejigeeda qarin mayso oo ku qarin mayso wax markaa isaga ku dhegan waa niqaabkii niqaabkii markaa gabadhu iyadu ma xiranayso taa waa laysla isla ogolyahayo fuqahadii iskuma diidana oo isku raacsan yihiin xadiiskuna wuu soora walaa tantaqib ilmara wa tumnacu lqufaaza qufaaskii isaga waa loo diidayaa isagana wanucmaanu jawazahu laha kamaa abaan abu xaniife wuu ogolaaday isaga qofaasayinkii magalofiskii gacmaha la geshanayay in ay gabadhii xirato abu xaniifa raximah llahu tacaala wuu ogol yahay waana qowl shaafici laakiin qowlka muctamadka maalikiye iyo xanaabilana ay qabaan waa in qufaaskuna uu mamnuuc yahay maxaa yeeley xadiidkii waxaa ku jirtay walaa tantaqib ilmar'atu walaa talbas ilqufaasayn xadiidkii ibni cumar ee saxiixa bukhaari ku jiray khilaafku markaa waxaa dhaliyay horta xadiidkaas ibnu cumar ma mawquuf baa mise waa marfuuc xoogaa ruwaaddu ay isku khilaafeen waxaa kaloo meesha yaalla iyaguna aathaar saxaabo oo saxaabada laftoodana ikhtilaaf baa laga soo warinaya ma la xidhanaya qufaaskiiyo gabadhu ma xidhanaysa mise ma xidhanayso oo sacd ibn abi waqaas oo kale waxaa laga wariyay inuu gabdhihiisa u xidi jiray qufaaska inuu hablihiisa u xidi jiray ayaa shaaficigii baa la soo warinay sidoo kale saxaabada qaarkood ibn cabaas oo kale isagana eh, malaha riwaayaatkiisu way kala duwan yihiin riwaayo musanafka ibn abi ku sugnay way fasaxaysaa qufaaska in la xidhan karo xanafiyadu ibnu cumar iyo ka soo naqliyaan caaisha iyo laakiin arrintaasi inaanay sugnayn baan filayaa waayo aaaarta ibnu cumar iyo caaisha iyo laga soo warinaya way badan tahay ee qufaaska diideysaa wayaxrumu iibu ka والورس للذكران والنسوان ويحرم الطيب عذرك isaguna waa xaaraan weeyaan waana bilijmaac isaguna binasi walijmaac weeyaan isagana waa laysla ogol yahay laakiin mararka qaar waxay iskusii khilaafayaan maxaa cadarkii soo gelaya kaasi cadarka ma soo gelaya mise ma soo gelayo taxqiiqu lmanaad markii manaadkii iibka ahaa laysku waafaqay ayaa xaqiijintiisii kelimo yahay mise ma aha ay isku qabanayaan wayaxrumu iibu ka zacfaraani sida zacfaraankii oo kale waa geed maaratay sidiisa markaa midab sameeya cuntadaana lagu daraa udgoonna wuu sameeya kalarna wuu sameeya walwarsi warsiguna isaguna waa ku dhow yahay oo isaguna mid markaa waxa weeyaan xagga yamamtiya baa laga keenaa bay odhan jireen oo isna saasuu markaa midabkana u bedelaa xoogaa markaa udugna uu sameeya liلذukraani wالniswaani rag iyo dumarba waa loo diidaya oo xataa cuntadii inay intay marsada cuntadii la mariyo lagu sameeyo haddana la cuno waa la diidaya dee nakahadii baa kaa markaa xoon soo udgeysay walam yadir dhib ma keenayo cadarkii iibkii in sabaqa alixraama haddii ixraamka uu ka horeeyo oo intaanad weli xarmanin aada udugii sii marsato kaasi isagu dhib ma laha markaa dhib ma lahadaa waxa soo geli dee mustaxabna uu noqon karaa xalaalna uu noqon karaa markaa bedenkii jirka in la cadriyo de waaba kuwa shaaficiyada iyo xanaabilada iyo way istixbaabayaanba jeclaysanayaan dharkana waa xalaal bay leeyihiin walow cibaarada minhaajku inuu sunno yahay laga fahmayo laakiin kutubta madabku say u badan tahay waa in markaa xalaal u yahay marada in la mariyaa iyadoo aan waa suno la odhanayn markaa dhib ma laha oo nabiga calayhi salaatu wasalaam baaba loo cadriyey exraamkii kahor wa maalikun yakrahu an yudaana laakiin imaam maalik wuxuu karaahiyeysanayaa in lasii haysto lasii marsanaado exraamka kadib exraamkii kadib in cadarkii uu kugu sii yaallo oo aan la iska tirin imaam maalik wuu karaahiyeysanayaa mase taxriiminayo jumhuurkuna waxa weeyaan ma ma ma karaahiyeysanayaan waa caadi bay leeyihin weliba de haddii uu badanka yahay waaba mustaxab oo maarata saan sheegnay shaaficiya iyo xanaabilo iyo xataa xanafiyadu way istixbaabayaan fi lbadan haddii marada uu yahayna shaaficiye iyo xanaabilo waxay leeyihin waa bannaan yahay xanafiyadu laakiin way diidanaya way diidayaan fi thiyaab marada in la mariyo iyagu ma ogola shaaficiyada iyo xanaabilada iyo maalikiyaduna way ogol yihiin laakiin maalikiyadu way karaahiyeysanayaan wuxuu yihi wa cinda alxanafiyi alcusfuru waxaa ka mid a cadarka xanafiyada agtooda cusburka cusburkaasi xanafiyadu alkurkum baabay ku sheegeen kurku waa huruudda marka iyadana waa lagu sheegaa geed yaroo ka ag dhowna waa lagu sheegaa cusburkaasi marka isaguna xanafiyada agtooda wuxuu noqonayaa iib buu noqonaya oo xaaraan buu noqonaya laakiin jumhuurku taa iyagu ma qabaan dee waxunbaa lagu midabeeyaa midabunbaa lagu sugay lakin isagu udug saasa ma laha wlwa kulu culamaai yaxduru jimaacii culamadoo dhami way xarimayaan oo isaguna waa mamnuuc weeye bاnas wاlijmac ka naxwi qublati wuxuu la mid yahay oo iyaduna xaaraan ah dhunkashadii uu ninku haweenidiisa dhunkanayay oo kale markaa ka naxwi markii lagu yidhi oo kale yani waa mubaasharo dhan ba markaa noqonaysa qublo wixii lamidii dee waa mubaasharadii waqalmu dufri iyo sidoo kale ciddi goynteed waqalmu dufrin ciddi oo la gooyaana waa saas oo iyadana ma ogola fuqahadii daahiriyada soo socota mooyaane aw isaalatu lishacri tima goyntoodna iyaduna waa saas oo kale timahaasi waxay doonaan ha noqdaan wajaaza gayru lwad'i libni xasmi wa gayru xalqi ra'sihi kalqalmi wajaaza waxa bannaan hayrulwad'i jimaac wixii ka soo haray sida qubladii iyo wixii lamidka ahaa libni xasmi ibni xasmi agtiisa sidoo kale wa xalqi ra'si baa isna bannaan madaxiisa wixii aan ahayn in la xalqiyo yacni tibihii madaxa xiiridooda dee wuu diidan yahay aayaddii baa sheegtay laakiin wixii ka soo haray tibihii kale in la iska xiiro iyadana ibnu xasmi wuxuu leeyay waa jaais kal qalmi ayaa iyaduna lamid aho cidiya gurtii marat cidiyin la iska guro iyaduna waa caadi buu oo isagu dee naskii unbuu eeganayaa walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluqa alhadyu maxilla laa taxliquu ru'uusakum markaa jimaaci waa la diiday oo de isaga maarata waxa weya falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj rafadkaasi jimaaci markaa ku fasiraya halkanna marka waxa weeyaan walaa taxliquu ru'uusakum ubaali timihii kale laysuma diidin bule adfaartana iyo cidyahana nasba kuma soo aroorin aayad iyo xadiid toona markaa iyaguna waa iska bannaan yihiin laakiin jamaahiiru lfuqahaa haddii aan de ijmaacba la odhanin maaragtay ibnu xasmi ka horeeyey baa ku guntamay wax khilaafahoo la ogsoon yahay oo cidiyaha iyo timaha kaleba in ay xukunkii timaha leeyihiin wax khilaafoo ku jira oo la soo guuriyey ma jiro wuxuu yihi kanaxwi wlwaطa kulu culamaai yaxduru culamado dham waciga waa diidayaan kanaxwi qublatin qublo xaaluu la mid yahay waqalmu dufrin kadaaka ciddi la gooyaana waa saasoo kale aw isaalatun lishacrin timo la suuliyaana ama xiirid ha lagu suuliya ama goyn ama si kaleba ha noqote iyaduna waa saasoo waa wada mamnuuc wajaaza khayru lwai libni xasm waiga wixii ka soo haray ibni xasm agtiisa waa xalaal wa hayru xalqi ra'sihi iyo madaxiisa wixii aan ahayn madaxiisa xiirideeda wixii aan ahayn yani waa timihii kale in la xiro kalqalmi sida markaa ciddigoyntii oo kale wamaalikun yakrahu gasla ara'si bal yamnacu bilxamaami in dalkun xasal wamaalikun imaam maalik yakrahu wuxuu karaahiyeysanayaa gasla ara'si madaxa in eh, la mayro madaxa in la jirka intiisa kale in la mayro ma karaahiyeysanay laakiin madaxa in la mayro ayuu karaahiyeysanayaayo eh, wuxuu ka baqayaa in ama ay tima go-aan haddaanay tima go-ayna in xasharaadka cayayaankii ku noolaa sida in ay ku dhintaan mana ogola maalikiyadu in waxaa la dilo haddii injir iyo waxyaala aad isku aragto adiga iyo muxrima haddaad disho maalikiyadu waxay ku leeyihin maxduur ixraam baad ku dhacday oo waxa weeyaan inaad isku taabato ma aha marka markii aad qubaysato madaxii maydho waxaa laga baqayaa in markaa halkaas ay cayayaan waxaa ku nool madaxa ay dhibaata soo gaadho bal yamnacu bilxamaami indalkun xasan waabu diidayaa haddii qofku xamaamkii markaa laysku kuulaynayay intuu ku maydho uu haddana dalki sameeyo oo uu gacanta markaa marmariyo taasi iyada waaba taxriiminayaaba waayo de waxaa sii xusnaanaysa ixtimaalkii in meeshaasi ay markaa wax ku dhintaan wاlgasl bاlkhiطmiyi mancuhu bada ligayri صaxbi الshaafici وaأxmada wاlgaslu bاlkhiطmiyi khiطmigu waa caleen ama geed buu ahaa nabaat yar oo sida saamunta imka inuu isticmaaloo kale u isticmaali jireen oo markaa eh, lagu nadiifin jiray madaxa iyo lagu mayri jiray marka geedka khimiga ah ama caleentaasi waxaa la midkaa in lagu mayro mancuhu bada eh, in markaa la mayrayo la diidayo gasligaasi ayaa muuqday waxaanu u muuqday ligayri saxbi shaafici wa axmeda wixii ka soo haray shaafici iyo axmed asxaabtooda marka waa maalikiyadii iyo xanafiyadii algaslu bilkhimiyi ma ogola markaa qolyahoodan de mucaasiriintii bal inay saabuuntana raacinayaan waa la eegin kastade saabuuntu qadiim ba ahayd kolle iyagoo saabuun mancinaya ma arkaynin geedkaas ayay markaa diidaya iyago oo markaa ku cilaynaya ama qatlulhawaamkaasi ama tima inay go-aan oo markaa laga baqanayo halka markaa ay nuruushti isagu wax laysku raacsan yahay buu ka dhigay khimigaa in la diidayo laakiin shaaficiyada iyo eh, iyo xanaabiladuba way ogol yihiin ma diidayaan wuxuu yihi wamnachu sayd albari waxaad ka mancisaa qofka sayd alber ugaadhii beriga tii badda waa la ogolaya kalluunkii laakiin tii beriga dee waa lama ogola binasi walijmac wey laa liljulli in saada alxalaalu walxaraamu lam yucin walam yushir walam yakun siida lahu laa liljulli culammada badankooda maya la diidi maayo in haddii saada xalaalu qof aan muxrim ahayn uu soo ugaarsaday walxaraamu lam yucin qofkii muxrimka ahaana aanu kaalmaynin walam yushir aanu tusin walam yakun siida lahu sidoo kale aan isaga daraaddiina loo soo ugaarsanin jumhuurkii culammadu waxay leeyihiin haddii mid aan muxrim ahayn xalaal waa qofkii aan muxrimka ahayn xaraamna waa qofkii muxrimka ah wa antum xurum waa jamcu xaraam qofkii markaa xalaalka ahaayee isagu aan xarmanayn hadduu ugaarsado muxrimkii ma cuni karaa haa wuu cuni karaa baa la laakiin shuruud baa ku xidhan waa inaanu kaalmaynin qofka siduu u kaalmaynayaa hadduu dee leebkii uu ku ganayo u dhiibo ama rasaastiiba u dhiibo ama mididii uu ku qali lahaa markuu qabto uu u dhiibo muciin buu noqonaya markaa ma cuni karo sidoo kale waa inaanu farta ugu fiiqino isagu aanu tusin marka isaga dhinaciisa wax ka yimid waa inaanay jirin sidoo kale waa inaanu kan kale ujeedadiisu markuu ugaarhsanaya aanay ahayn kan aad wax ka siisid oo eh, waxa weeyaan aanay ahayn ha kula cuno saddexdaa shardi marka la helo jumhuurku way ogolaanayaan qolo mar walba diidaysaana way jirtaa cali bin abi aalib iyo ayaa laga sheegay ibnu cumar iyo inay iyagu mulaqanba diideen wuxuu ihi walilakhiiri alxanafi axallahu kan u dambeeya waa kii dartii loo soo ugaadhsaday laakiin aan kaalmayn tusinna alxanafi axallahu walilakhiiri alxanafi axallahu kan dambe xanafigu wuu u xalaaleeyey ugaadhi oo de wuxuu leeya isaga xaggiisa waxba kama imana wax faloo isaga xaggiisa ka yimid ma jiraan kan niyadiisa waxba isaga kaga xaaraan noqon maayaan fuqahadan kalena axaadiis bay jamcinayaano abcan xadiidkii abuqataada markii uu ximaarkii waxshiga ahaa soo qabtay nebigu calayhi salatu slam kii su-aalaha weydiiyey miyaa caawiseed miyaa tusteed marka ta xadiidka inta ku sugan weysida ogoliy laakiin xadiidkii kadib nebigu waa kii qayb ka cunayba waxba ka haysaa yiri radi allahu tacaala canhuna nabiga calayhi salatu salaam markii uu u keenay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ku celiyey inaa lam narudduhu calayka ilaa anaa xurum inaannu xarma nahay mooyaane wax kale kuugumaanaan celinin na wuu ku yidhi markaa qaabkii loo jamcinay jumhuurku waxay leeyihiin kan isagaa nabiga daraaddii buu usoo ugaarsaday deetana saasaa markaa loogu celiyey xalafiyaduna markaa iyagu halkaa tacliilkaasi yani uma muuqanin intaa xadiidka abu qataado ku sugan ayuunbay ku ekaysteen waxa markaa eh, ugaadhaasi haddii uu ugaadhsado qofkii muxrimka ah xukunka ugaadhaasi muxuu noqonayaa mameyta mise meytama taas markaa manduumadu kamay hadal eh, laakiin jumhuurku waxay leeyihiin waa meytu waa bakti wixii muxrimku uu soo ugaarsado ama wixii isaga daraadii isaga daraaddii maa isaga icaanadiisa iyo kaalmayntiisa lagu soo ugaarsado wuxuu noqonayaa bakti buu noqonayaayoo cid cuni kartaa ma jirto laakiin shaafici baa qadiimkiisa odhanaya cidda dishay mooyaane ciddii kale way cuni kartaa oo bakti ma aha kii dilay mooyaane wixii kale way cuni karaan baa qadiimku odhanaya qolyo mar walba waa iska xalaal yirina waa la soo guuriyey sida xakam bin cutaybe iyo sufyaan athawri iyo abu thawr iyo iyagu waa xalaal bu yidhaah wuxuu yihi waqadama almudaru maytata calaa saydin wacaksu lmusani lahunjala waqadama almudaru qofkii haddaba daruuradu ay haysay macaawushu haysay ee gaajaysnaaye wuxuu cuno doonayay wuxuu hormarinayaa maytatan baktigiibuu ka hormarinayaa calaa saydin ugaadhi wa cagsu lmusani lahu jala musani cagsinta uu arrintaa cagsiyey way markaa muuqatay qofkii haddii gaaja ay hesho wuxuu cuna uu waayo muxrimna uu yahay inuu ugaadhsado iyo inuu bakti iska cuno hadday u gudboonaadaan keebuu samaynayaa jamaahiiru lfuqahaa waxay leeyihiin baktiguu iska cunaya ugaarhsan maayo waa adag tahay soo ma cagsigaad idinku odhan lahayd fuqahadu meel fog bay wax ka eegayaan laakiin muusani baa isaguna xaggaa wax ka eegayo muusani wuxuu yidhi baktiga la cuni maayo ugaadhaa la cunayo oo dee waxa weyaan ugaadhu sideeda xalaal bay u ahayd xaaladan jirta iyo maaragtay eh, eh, xraamkani ayuunbaa xurmada keenay marka wixii sidiisa xaaraan u ahaa dee way dhaantaa buu leey maarata wixii sidiisaba xaaraan u ahayo baktiga waxa dhaamo markaa ugaadhi ayaa dhaanta buu leey jumhuurku laakiin sidaa uu isagu u eegay umay eegin waxay yidhaahdeen waxa labada daran baktigaa waxa daran bay yihahdeen ugaadha sidee u daran tahay waynagii masle iminka soo hormarinayna lahay ka hadlaynay waxaan la ugaarsaday ma bakti buu noqonaya mise xalaal buu noqonaya waxaynu markaa sheegnay jumhuurku inay qabaan ugaadhii muxrimku uu dila inay horta bakti noqonayso marka maxay noqonayaan bakti iyo iyo bakti waa qodob waa arrinta labaade waxaa laysla ysla ogol yahay muxrimkaa mudarkii markuu ugaadhii dilo in kafaaradii lagu leeyahay iyo jazihi markaa wixii oo bakti noqday iyo adigiioo jaza lagugu yeeshay iyo adigiioo bakti cunayan waxba lagugu yeelan dee labadaa keebaa roon adigoo bakti cunan waxba lagugu yeelan baa roon marka waxay leeyiin fuqahadu ugaadhi xalaal kuu noqon mayso adigoo bakti helaya ugaadhi xalaal kuu noqon mayso saa ula soco waqadama almudaru qofkii mudarka ahaa wuxuu hormarinayaa meytatan maytadiibuu ka hormarinayaa calaa saydin ugaadhi meytada ayuu ka hormarinayaa waa markii markaa daruuradu ay jirto wuxuu yihi wa caksu lmusani musani cagsinta oo arrintaa cagsiyey cagsulmusani musani cagsinta oo cagsiyey lahu xukunkaa uu cagsiyey injalaa way muuqatay wamnac nikaaxan lisiwa nucmaani fahwa ladaa siwaahu duu bulaani wamnac nikaaxan nikaaxiina manci lisiwa nucmaani cinda siwa nucmaani nucmaan wixii ka soo haray agtiisa nikaaxii muxrimku waa xaaraan ma banaana fahwa ladaa siwaahu duu bulaani wixii markaa abu xaniife ka so hadhay agtiisa nikaaxaasi waa mid baail oo aan asaxaynin nikaaxulmuxrim jumhuurku waxay leeyihiin xadiidkii cusmaan bay qaateen laa yankixu lmuxrimu walaa yunkaxu walaa yakhtub qofka markaa muxrimka ihi ma guursado laa yankixu walaa yunkix ma guursado waxna ma guuriyo mana khiboodo markaa waa ka mamnuuc baabkaasi uu ka xidhay looma ogola xanafiyadu iyagu waxay haystaan xadiidkii ibn cabaas ana nabiya sal slam tasawaja maymuunata wa huwa muxrim xadiis ibn cabaas nebigu maymuune wuxuu guursaday isagoo xarman bukhaari iyo muslim baa warinay laakiin jumhuurku waxay leeyihiin xadiidkaas ibnu cabaas arintaas uu ku khaldamay sax ma ahayn muxrimna nabigu mu ahayn markii uu guursaday maymuuna waayo iyada lafteedoo saaxiibatu shaniya ayaaba ka warantay oo sheegtay nabigu calayhi salaatu wasalaam inaanu muxrim ahayn kaadu labadaa xadiid ayaa keenay in markaa nikaxan laysku khilaafo xanafiyadii markaa waa nikax saxiix ayay leeyihin jumhuurkiina waxay leeyihiin nikaaxaasi waa baail mid kuntamaya oo asaxaya ma aha صفة التمتع والقران من يعتمر في أشهر الحج وحج من عامه فذو تمتع وثج إن لم يعد لأهله وللحسن لا يسقط الدم الرجوع للوطن والشافعي بلوغ ميقات شرط والحنبلي سفر القصر فقط ولا دم إن قبل شوال تتم عمرته وعند طاووس لزم كذاك إن إحرامه بها سبق ومالك وقت تحلل رمق وأكثر الطواف للكوفي حسب والشافعي عنه ابتداؤه رقب وصح للمكي كالقران والكره والدم عن النعمان وعنه نفي صحة وعنه صح قرانه وللإساءة ذبح وحاضر البيت الحرام من ثوى لمالك بمكة أو ذي طوى والشافعي قال من لم يبعد مسافة القصر وذا لأحمد أو هو من دون المواقيت فعم للحنفي وقيل ساكن الحرم wa fasku xajatin licumratin xudil wاlxambali ligayri di hadyin yuxil wاlqaarinu aladii biixraamin qasad xajan wacumratan kilaahuman caqad aw qasada alcumrata uma adkhala qabla ibtida aطawaafi xajan xasala waakharu aطawaafi lilkuufi manac wamaaliku ajaaza ilaa an rakac waman bixajin lam yajuz an yudkhila calayhi cumratan walilkuufiy bala wasacyu xajin ka awaafihi kafa licumrati alqaariini waalkuufiy nafa wacindahu xaju lqiraani fudila uma tamatucun faifraadun tala washaaficiyi yackisuhaa wafadili tamatucan famufrada lilxambali wafudila alifraadu cinda alximyari uma alqiraanu fatamatucun duri ixraamkii baynu weli ku jirnaa qaabkii markaa qofku u xarmanayey ayaa markaa kala duwan oo marna wuxuu noqonayaa tamatuc marna wuxuu noqonayaa qiraan marna ifraad haddaba haddii uu mufrid yahay kaasi isaga waxba kama dhashaan laakiin mutamaticii iyo qaarinkii dee dhiig baa ka dhasha tii buu halkan ka hadlayaa wuxuu yidhi man yactamir qofka cumraysta fii ashhuri alxaji bilihii xajka dhexdooda wa xaja oo haddana xajiya min caamihi fii caamihi isla sanadkiisii xajiya faduu tamatucin mid tamatucu saaxiiba weeyaan kaasi wahaja waanu daadinaya dhiig buu daadinaya ficil haddaad ka dhigtana waa caadi waajin haddaad tira tamatuc ku adaftana faduu tamatucin waajin mid tamatuc iyo dhiig daadinu saaxiiba weeya oo yani dhiig baa ku waajibaya in lam yacud liahlihi markaa mutamati hadda in dhiig lagu leeya naskii qur ku sugan tahay tamatucii maxaa shuruud buu udhigay inuu qofkani yahay qof markaa bilihii xajka cumraystay hadduu markaa bilihii xajka ka horeeyo faduu tamatucin wasaj ma noqonayo isla sanadkiina waa inuu xajiyey haddaanu xajin sanadkii ee sanad intuu maka iska fadhiistay sanadkaa xajku dhaafay oo sanadkii dambe uu xajiyo markaana mutamatic ma noqonayo yaanu makaba ka bixin shuruud kale haddaba sii taalla si dhiiggii u waajibo markaa shuruudani ma waxay shuruud u tahay in dhiiggu waajibo mise waxay shuruud u tahay in mutamatic qofkan lagu magacaabo waxoogaa way ku yarkaan aragti duwan yihin laakiin de wax weyn oo ka ratibmaya ma jiro waayo dee wixii ka ratibmaya dhiiggu ah inkastoo dhinac kale odhan karo xaggii fadligii ayaa isna ka ratibmayo qoladii mutamatica afdala lahayd haddii dee tamatuc lagu magacaabo afdalkiibaa u dhacay bay odhanaysa man yactamir fii ashhuri اlxaji wa xaj min caamihi faduu tamatucin wasaj shuruuddii markaa maxaa uu ku bilaabay marka intaa hore iska labadaa hore markaynu soo ogaano in lam yacud liahlihi min waa haddaanu reerkiisii ku noqon markuu cumraystay hadduu intuu cumraysto reerkiisii ku noqdo oo haddana uu markaa xaj ku soo galo makuu xaj haddana ku yimaado isla sanadkii ninkaa isaga ah waxba dhiig laguma laha mutamatin miyuu noqonaya mise ma noqonayo khilaafkii lafdiga ahaa baa ka dhexeey in lam yacud liahlihi w haddaanu reerkiisii ku noqon walilxasani xasanulbasri waxaa u sugnaaday laa yusqitu dama dhiigga ma rido alrujuucu lilwaan wadankii lagu noqda ahalkii lagu noqdaa dhiigga ma rida buu isagu yiri kol haddii qofkan uu bilihii xajka cumraystay isla sanadkiina uu xajiyey faman tamataca soo gelayaa waxa weeyaa dhiiggii waa lagu jumhuurku laakiin maya leeyihiin oo cilada waxay ka soo saarayaan iyagu cilada dhiigga ayay xukunka soo saaray waxay leeyihiin dhiiggani tamatuca qofka ku waajibay xaguu ka yimid wuxuu ka yimid laba mid ahaa in la yidhaahdo cumradii iyo xajkiibuu safar qura ku gutay ilan intuu halkan ka safray oo cumro xidhay uu makasaa ku galay uu cumraystay ayuunbaa u sooba noqona haddana xajkiibu halkaa ka xidhay markaasuu iska xajiyay wuu soo noqday markaa safarkiisii waa safra waaxida taasaa u cillo ah way odhanaysaa marka hadduu soo noqday haddana noqday markaa safar qura kumuu gudanay cumradiina safar buu ku gutay xajkiina safar buu ku gutay markaa dhiig lagu yeelan maayo si kalena qola u cilayso oo weeyaan in qofkani waa kan markuu cumradii dhammaystuu iska xalaaloobo iska fadhiyayo maka ee xajkii maka ka xidhanaya dee reer maka buu ahayne aafaaqi buu aha inuu miiqaadka xajka ka soo xidhnay ahay tii laga dhaafayo deetana inuu halkan ka xidho dhiig baana loogu bedelay marka hadduu dhulkiisii ku noqday labadii cilaba uu ka baxay markaa dhiig laguma laha biile washaafici buluuqa miiqaatin shara shaaficigu isagu wuxuu shardiyayaa inuu dhulk wadankii ku noqday ma inuu miiqaat u noqday ayuu shardiyaya oo miiqaat uu gaadhay ama wax la masaafo ah oo halkaa uu xajkii ka soo xidhay markaa wuu ka dhacayaa buu leeyahy dhiigi wlxambaliyu safara alqasri faqad xambaligii isagu wuxuu shardiyayaa masaafatulqasri safarulqasri buu shardiyaya labada qowl isku dhadhawaanayaan waayo shaaficigii wuxuu leeyahy miiqaat ama masaafo miiqaat udhiganta masaafada miiqaatka udhiganta waa masaafatulqasri markaa ama miiqaad ama meel la siman qoladan xanaabiladuna masaafatulqasri waxaa la odhan karaa uun hal meel bay isku khilaafi karaanoo haddii qofkii intuu dhinacii madiine u kaco isagoon dulxulayfe gaadhin uu dhexda ka soo noqo oo markiisa hore maalan madiine ka yimid dulxulayfe ka soo xidhay kadibna haddana maka ka baxay masaafatulqasri markuu socday uu soo noqday waa la odhan karaa halkaa shaaficiyadu inay idhahdaan miiqaadkii ma gaadhin markaa hadduu halkaa ka soo xidho waa lagu yeelanayaa dhiiggii lakiin xanaabiladu laguma yeelanay walaa damun in qabla shawaalin tatim cumratuhu wa cinda taawusin lazim shardigii hore man yactamir fii ashhurilxaji arrin u noqonaysuu ka hadlayo wuxuu yidhi walaa damun dhiig ma jirayo in qabla shawaalin tatima cumratuhu haddii cumradiisu ay dhammaystiranto shawaal oo aan curan bishii shawaalba intaa la gaadhi ramadaan dhexdeedii mala ama ka horreeyeyba ayuu cumraysto cumradiiba dhamaystay makana wuu iska fadhiistay markii xajkii la gaarayna wuu iska xaji dee ninkaasi shardigii wuxuu waayey ah man yactamir fii ashhurilxaji baa meesha ka baxay marka laguma le hadhig laguma le wa cinda taawuusi lazi laakiin taabicigii taawuus ibni kaysa isagu wuxuu leeya waa lagu leeyahay oo waxa weeyaan waa kan safar qura wixii ku gutay laakiin qoladan kale waxay le kor haday bilihii xajka aanay arrintu ahayn Eh, de muddadaaba ku dheeru meesha fadhiyayo markaa waxba dhiig lagu waajibin maayo kadaaka in ixraamuhu bihaa sabaq kadaaka waa saas oo kale in ixraamuhu bihaa sabaqa haddii xarmashada uu cumrada xidhanayaa shawaal ka horeyso oo ramadaan aakhirkeedii ayuu cumradii xidhay kadibna shawaal buu cumraystay dhiig lagu yeelan maayo wamaaliku waqta taxallulin ramaq sidaa shaafici unbaa kusoo hari doona iyo xambeligii e, wamaalikun maalik waqta taxallulin ramaqa wuxuu eeganayaa ramaqadu waa uu u fiirsaday marka aada wax loo buuxo lakin imanka da uu eegun baa looga jeeda xisaabsanaya un baa loo jeeda waqtu taxallulka ayuu eeganaya goormuu xalaaloobay bu oanaya cumradii ka xalaaloobay ma bilihii xajkoo soo galay mise bilihii xajka ka hadduu bilihii xajkoo soo galay xalaaloobay mutamati buu noqonaya dhiiggi waa laguleey bui marka isagu ma eegayo cumrada kolka la xidha waktiga laga xalaaloobay buu eegay wa akaru awaafi lilkuufi xusin kuufiga agtiisa waxaa loo xisaabinayaa awaafka badankiisa akaru awaaf bay iyaguna eegaya awaafkii badi goormuu dhacay bay iyaguna eegaya awaafkii cumradaasi markaa intiisa badan shawde imisaa badan afar shawd ba ayaa badan sooma markii laba loo kala qaybiyo haddii afar shawd ay qabla shawaal dhaceen dhiig laguma leh haddii ay afar shawd bacda shawaal dhaceenna bacda dukhuuli shawaal wuxuu noqonayaa markaa qof cumraystay fii ashhuri ilxaj o wuxuu noqonayaa qof markaa dhiiggii lagu le washaafici canhu ibtidaauhu ruq washaafici shaaficigii isaga canhu shaafici imaamkii shaafici ahaa canhu waxaa laga soo wariyey qowl odhanaya ibtidaauhu ruqiba ibtidaauhu bilowgiisii awaafka ibtidaau awaaf wey awaafka bilowgiisa ayaa ruqiba la eegaya la fiirinaya waa qowl madhabka shaaficiyada ku jira lakin aan muctamadkii ahayn muctamadku hore kani markaa muxuu leeyahay ixraamku waa iska wasiilo maqsuudku waa awaafka iyo sacyiga iyo kan acmaashii marka acmaasha waktiguu bilaabay baa la eegaya waktigu ixraamka xidhay lama eegayo laakiin muctamadku waasay xanaabiladuna qabaane waxaa la eegayaa goorma ayuu xidhay cumrada waayo ixraamka cumradiibuu ka mid yahay haddii ixraamku uu ka horeeyey shawaal dee qayb cumradii ka mida ah waxay dhacday fii hayri ashhuri ilxaj markaa laguma yeelanayo dhiig laguma yeelanayo wasaxa lilmakiyi kalqiraani wlkurhu markaa qolooyin qolooyinkan asxaabu uruqa ah markay soo xajaan ay cumraysaan marar far badan waxaa dhacda inay miiqaadkii tagaanoo ay dib xajkii halkaa uga soo xidhaan dabeetana asxaabu saxwuhuna ay ku yar xoogaa ku yar xantaan oo ku yar dhaleecya lakiin arrin fiican maaha waayo de waa waxa weya waa xukun fiqhiya weeyi fuqahadii baaba u badan hadduu qofkii noqdo inaan dhiig lagu yeelayn miiqaad hadduu u noqdo iyo wax u dhigmana shaaficiye iyo xanaabilaba way qabaan marka wax yani kalaam fiqiyo masale fiqiyahoo dee in markaa laysku ceebeeyo ma fiicno dhinac kale waa la odhan karaayoo haddii eh, qofkii isagiioo helaya dhiiggii dhiigga de ajri badan baa ku jira maarata neefka la gowracayo isagoo iska bixin karaya oo heli karaya inuu la bakaylo arrin fiicantaasi ma aho dee taa waa layska wacdiye laakiin noqoshadan dadkan ay noqonayaane dhiiggii aysaa iskaga ridayaan iyadu ceeb ma laha wasaxa lilmakiyi kalqiraani wاlkurhu wاdamu can الnucmaani wasaxa lilmakiyi kii makiga ahaa ee reer maka ahaa tamatuci wuu asaxaya kalqiraani sida qiraankuba uu asaxaya oo labaduba way u asaxaya wاlkurhu wاdamu can الnucmaani alimaam abu xaniifa raximah اllahu tacaala waxaa laga soo guuriyey inuu karaahiyeysanayo dhiigna uu waajibinayo walkurhu karaahiye la karaahiyeysanayo tamatuca makiga iyo qiraankiisaba iyo wadamu yacni wujuubu dami dhiig inuu markaa ku waajibayo intuba cani nucmaani nucmaan oo abu xaniifa raximah اllahu tacaala ayaa markaa laga soo guuriyey wa canhu waxaa kale oo laga soo guuriyey nafyu sixatin in aanay kaba ansaxaynin makiga tamatuca iyo qiraanku toona wa canhu waxaa kale laga soo guuriyey saxa qiraanuhu qiraankiisa unbaa ansaxaya tamatuciisu asixi maayo qiraankiisu markuu asaxana walil isaa'ati dabax xumaanta uu sameeyey waa iyada lafteed waa arrin aan fiicnayn buu leeyay isaa'ada uu sameeyey ayuu markaa neef u gowracayaa dhiig baa lagu yeelan riwaayadta odhanaysana iyadana waa laga soo guuriy marka maxaa u muctamad noqonaya abu xaniife saddex qowl baa halkan kaga sugan oo labad intaba can markaa loo isticmaalo can hadii la yidhaahdana dee markaa muctamad lagama qaadan jirin marka ka adugu ugu horeeya inay karaaho yihiin ayay xanafiyadii qaar badani rajaxaya laakiin ibnu caabidiin saaxib alxaashiya isagu kan dambe ee kala qaadaya ayuu u nusraynaya marka aqwaal dee siman bay u eg tahay labadaa qowl dambe iyo kaa horaba waxaad moodaa xaggii tarjiixa xanafiyada laftooda inay aada ugu kala duwan yihiin maxaa la rajaxaya laakiin culammadii kale saddexdii madhabee kaleba waxay leeyihiin makigii waanu tamatuci karaa qiraanna wuu samayn karaa wax dhibaatihina kuma sugno khilaafkana waxaa dhalinaya aayadda tafsiirkeeda markii faida amintum faman tamataca bicumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi ee la soo waday baa waxaa lagu soo khatimay dalika liman lam yakun ahluhu xaadiri lmasjid alxaraam markaa daalikadani halke u noqonaysa ma tamatucan oo dhanba faidaa amintum faman tamataca laga soo bilaabo miya mise waxa weeyaan fama staysara min alhadyiga ayay daalikadu u noqonaysa oo waxaa la leeyahay hadyi makigii laguma le mise waxaa la leeyahay tamatuc makigii male marka tafsiirkii aayadda ayaa madaahibtii ku kala duwan tahay jumhuurku waxay leeyihiin dalika liman lam yakun ahlu xaadiri masjid alxaraam waa xaggan dambe ee markaa sheegaysa markaa dhiig la gawraa neef la gawracayo iyo soon la soomaya arrimaha wey laakiin makigii sidii keyrkiiba ayuu markaa waxa weeyaan leeyahay tamatuc iyo qiraama waayahay waxaynu haddaba u baahannahay dalika liman lam yakun ahluhu xaadiri lmasjid alxaraam xaadiru lmasjid alxaraam waa ayu iyadiina halkana lagaga helo waxaadiru lbeyt alxaraami man hawaa limaalikin bimakati aw di tawa washaaficiyu qaala man lam yabcudi masaafata alqasri wada liaxmadi aw huwa man duuna almawaaqiiti facam lilxanafi waqiila saakinu lxaram waxaadiru lbeyt alxaraam dadka degan beytulxaraamka dadka xaadirka ku ah ee beytulxaraamkii maarata waxa weeyaan dadkiisii ihi dadkii joogay ihi man hawaa waa ciddii ku nagaatay yani muqiim ku ahayd deganayd limaalikin cinda maalikin bimakkata maka ciddii deganayd wey aw dii awa ama duu awa meeshii la odhanayay de imika makuun bay ku guda jirtaa waa meeshaad ay cutaybiye yidhahdaan iyo suuqiyo ay ku yaallaan oo de berigii magaalada ka mid ahayn meelihii nebiguna uu kusii hakabayba ad intaanu maka gelin ayaa dii awa la odhanayay de imika ilaa tanciim baa marka maalig wuxuu leeyahay waa maka intii ay de ahaanaysay watigii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo duuawa intaa qofkii degan ayaa wuxuu noqonayaa xaadiru lmasjid alxaraam washaaficiyu qaala shaafici isagu wuxuu yihi man lam yabcudi masaafata alqasri waa qofkii aan masaafatulqasri maka ka fogeyn ama xarabka ka fogeyn waa laba qowl oo raaficiya nabiga iskusii khilaafayaan tarjiixooda qofkii masaafatulqasri xaramka u jira ama maka u jira wadaa liaxmed isla axmedna saasoo kale leeyaho waa qofkii masaafatulqasri aan u jirin ka dhow qofkii masaafatulqasri ka dhow weeyaan bay leeyihiin marka qofkii maka deganaa iyo xaram ka deganaa iyo kii meel masaafatulqasri aan u jirin uga dhow deganaayo dhamiba way soo gelayaan bay leeyihin aw huwa man duuna almawaaqiiti ama wuxuu noqonayaa xaadiru lmasjid alxaraam ciddii mawaaqiita ka sokayso oo dhan gudaha ugu soo jirtay oo dhan bay noqonaya fa camma kaasi markaa isagu de uu caam yeelaya waa ka guda ballaaran yahay qolyihii hore waayo imka iminka dulxulayfa oo kale de waxa weeye intay u jirtaa maka waxay u jirtaa toban marxaladood masaakatulqasriguna shaaficiyi xanaabilo wuxuu ahaa laba marxaladood abu xaniifana saddex marxalood buu ka dhigay intaa kale oo dhanna isagu soo gelinay ee dulxulayfe ka sokaysa facamma kaasi markaa caam bu noqday lilxanafiyi weeyaan marka xanafigii ayaa markaa ugu caamsan wa qiila baa wuxuu odhanayaa saakinulxaram ciddii markaa eh, intaa xaramka xayndaabkaa xaramka ku jirta ayaa waxay noqonaysaa xaadirulmasjid markaa kii maaligna waa ka yar caamsan yahay ilan maalig maka iyadii daba unbuu kusoo gaabiyey xaramka intiisii kale kumuu darin qolyihii kalena wuu ka gaabayey maaligna waa ka yar ballaaraya waxaa markaa eh, sidaa iyadana eh, qaba oo yii waa ciddii xaramka degan mujaahid iyo taawuus iyo baa yii ibnu xamina waa ku rajaxay wafasku xajati licumratin xudil alxambali ligayri dii hadyin yuxil wafasku xajatin xaj in la fasakho oo la bedelo licumratin cumro loo bedelo xudila waa la manciyey oo lama ogola walxambali xambaligu ligayri qofkii aan hadyi wadan ayuu yuxilu u xalaalaynaya adigoo xaj kuu xidhan yahay cumro ma u bedeli kartaa jumhuurku waxay leeyiin ma bedeli karaysi xaj kuu xidhan cumro uma bedeli karaysi waayo de xajku sidiibaba ka weyn marka cumraan u bedelaya ma soconayso culamada xanaabiladu waxay yidhaahdeen qofkii aan hadyi wadin ifraad soo xidho xaj keliya soo xidho maka soo gala waa u banaantahay way u furan tahay in uu u bedelo cumro deetana mutamati uu noqdo saasaaba afdala bay leeyi xadiidkiina de way maaragtay haystaan nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu saxaabada yidhi maaragtay waxa weyaan cumro u bedela qolyahan markaa jumhuurku waxay leeyiin arrintaasi arrin waqtigii nabiga dhacday bay ahayd arrin baana looga dan lahaa waaqicatu cayn bay ahayd markaa duruuf jirtay ayuunbaa lagu daweynayey wax markaa sii soconaya oo sii jiraya ma aha xanaabiladuna waxay leeyihiin mayane eh, eh, de nusuustii qaar baabay kusoo aroortay lilabad laakiin iyagu jumhuurku waxay ku fasirayaan tan lilabad iyo arrimaha sheegaya arrintii markaa la daweynaya baa laga hadlayaayo in birahan xajka la cumraysan karo waayo quraysh agtooda iyo carabtii hore arrin weyn oo halisabay ayuu arki jiray tiibaa markaa lagu daweynayo la sheegayo in la cumraysan karo bilaha xajka waa dhibaato inaanay ku sugnay taasaa lagu daweynaya bay leeyihi tan lilabad laleeyahay weligeed saasay ahaanaysaa laleeyana waa taasaa la sheegaya e, ma aha in xajkii cumro loo bedeli kara baa jumhuurku leeyahy wlqaarinu aladii biixraamin qasad xajan wa cumratan kilaahuma ncaqad wlqaarinu kii qaarinka ahaa alladii qofkii weeye biixraamin hal ixraam qasada ugala qastay xajan wa xaj iyo cumro u niyooday hal xidhasho ayuu wuxuu u niyooday xaj iyo cumro oo labayka xajan wa cumratan ayuu yidhi kilaahuman caqada labadooduba way u guntamayaan labadooduba way u guntamayaan laakiin ma laba exraam bay kala noqonayaan mise hal exraam bay isku noqonayaan oo inoo soo socota aw qasada alcumrata ama markiisa hore kii u qastay weeyaan cumro ee cumro xidhay uma adkhala kadibna soo geliyey xajan xaj soo geliyey goormuu soo gelinayaa qabla ibtida awaafi intii aan weli awaafkii cumrada bilaabin xajkiina soo geliyey xasalaa isagana labadiiba waa xasilayaanoo cumradiina way u xidhan tahay xajkiina wuu u soo gelayaayo qaarin buu noqonaya wa aar markaa qablabtida awaafidaasi intaan awaafkii aan bilaabin hadduu bilaabay ka waran waa kan yidhi wa akaru awaafi lilkuufi xanafiga isaga agtiisa awaafka aarkiisa mancinaya so had jee aarka aad bay u eegtaa marka shaaficiyadii iyo waxay leeyiin haddii awaafkiiba la bilaabay maqsuudkii cumrada ayaa la gudagalay camalkiibaa bilaabmay waxba markaa waxba lama soo gelin karo ayay shaaficiyadii iyo xanaabiladii odhanayaan xanafiyadii maxay leeyihiin akaru awaaf bay eegaya haddii afar shawd uu dhammaystay ma soo gelin kara xajka haddaanu laakiin dhammaysanin afar wuu soo gelin karaa wa maalikun ajaaza maalik isagu wuu ogol yahayba ilaa in rakaca inuu salaadii ka dambaysay dawaafka tukaday mooyaane ragcataynkii haddaanu weli ragcataynki hataa dawaafkiiba dhameeyo laakiin weli ragcataynkii aanu tukanin waa soo gelin karaa buu leeyahay xajka xanaabilo iyo markaa shaaficiya kuugu haray halkii hore iyagu waxay leeyahay haddii dawaafkii la bilaabay acmaashiibaa bilaabantay cumradii qeyb kamidaa ah la qabtay kolba haddii la bilaabo marka xaj baan soo gelinaya ma soconayso ila marka la soo geliyo way isku dhafmayeenoo cumradu xajkay gudagelaysay iminkana qeyb camalkeedii kamidaad ah gaal u qabatay marka isma soo geli karaan buyii waman bixajin lam yajuz an yudkhila calayhi cumratan cagsigii markaa laga hadlo qofkii isaga xaj u xidhnaa marka hore xaj xidhay cumro ma soo gelin karaa lam yajuz ma banaana an yudkhila inuu soo geliyo calayhi cala alxaji cumratan cumre inuu soo geliyo iyada lama ogola walilkuufiyi bala kuufigii waxa u sugnaaday maya waa la soo gelin karaa balaa buu leey waa la soo gelin karaa maxaa diidaya buu isagu leey sida cagsiga bay tana u bannaan tahay jumhuurku maxay u diidayaan waxay leeyihin qofku markuu cumra u xidhnayd ee uu xaj soo geliyo iltazama acmaalan ukhraa lam takun laazimata acmaal kale oo markii hore aan laazim ku ahayn ayaa dee soo kordhinaya soo gelinta xajka la soo geliy laakiin cagsiga markay noqoto oo marka hore waxa weeyaan eh, xaj keliya qofka u xidhnaa cumra hadduu soo geliy maxaa soo kordhaya xaggii camalka waxba soo kordhayaa bayli taasay ku diidayaan xanafiyadu waxay leyin waxbaa soo kordhaya waxa soo kordhayana beydkan dambaabaynu ku arkay wuxuu yidhi wasacyu xajin ka awaafihi kafaa licumrati alqaarini walkuufi nafa wa sacyu xajin sacyigii xajka ayaa kafaa ku filan licumrati lqaarini qofkii qaarinkahaa ah cumradiisiina sacyigii xajkuunbaa ku filan ka awaafii sida awaafkiisii oo kale oo qofkii qaarinka ahaa hal awaaf iyo hal sacyi ayuunbaa u noqonaya xajkii iyo cumradiiba lama doonayo laguma waajibinayo lama odhanayo awaafkii cumradana la kaalay oo afkii xajka haddana la kaalay sacyigii cumrada la kaalay sacyigii xajka la kaalay sidaa lama odhanayo acmaashii xajkuubuu qabanayaa cumradiina niyo ahaanubay ugu jirtaa wlkuufi nafa xanafku taa waa diiday wuxuu yidhi saas ma noqonayso sacyigii eh, awaafkii cumradana waa laga doonayaa sacyigii cumradana waa laga doonaya laba awaaf iyo laba sacyi baa laga rabaa marka dee masaladii hore waad fahmaysaa markaa wejiga ay u baneeyiin iyagu waxay leeyihiin iyadoo xaju xidhay markuu cumro haddana soo geliyo dawaafkiina lamuu noqonayaa sacyigiina lamuu noqonaya marka acmaal baa soo kordhaysa saasay markaa ku banaanaanaysaa bay leeyihin in markaa eh, xajkii cumro la soo geliyo dabcan jumhuurku waxay daliishanayan xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka caaisha ay warinaysay in nabigu alayh qaarin buu ahaa xaj xajatulwadaaciisi waa kii yimid dawaafkii wuu sameeyey dawaaf alquduum sacyina wuu sameeyey kadib waa haddana sugay maalinkii sideedaad waa kii baxay markii la soo noqday caaisha waxay tidhi walam yauf maalintii dambe walam yauf maaragtay waxa weeyaan siwa awaafihi lawal awaafkiisii hore mooyaane awaaf kala muusan awaafka laga hadlayaana waxa weeyaan waa bayna asafa walmarwa waa sacyigii ila nabigu ala sala sla markii uu soo noqday wuu awaafay kacbada yowmunaxrigii kacbada wuu awaafay laakiin awaafka ay caaisha anfiyeysa ay ka hadlaysaa waa bayna asafa walmarwa nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii dambe ma awaafin bay tii kiisii hore ayaa ku filaaday waxay marka halkaa jumhuurku ka qaateen in sacyi aanu nebigu u samaynin u gaaro cumradii sacyigiisii hore ee markii uu awaafulquduumka sameeyey uu raaciyey ayaa ugu filaaday Ehm, laakiin dee awaafkii awaafuquduubkii isagu kama ridayo awaafulifaadihi oo maalinta dambe awaafkanu samaynaya waa awaafulifaadihi kaa horena quduub waayo iska sunnu ahaa ama waajib sida maalikiyadu ay leedahay noo iman doonaa laakiin awaaf kale oo cumradu ay leedahay oo u gaaro la sameeyey ma jiro sacyina lama samaynin xanafiyadu iyagu xadiid cali laga wariyo oo ana nabi sal aafa awaafayni wa sacaa sacyayn inuu nebigu laba awaaf awaafay laba sacyina uu sameeyey ayay xujaysanayaan weliba yani dhowr saxaabi baa laga kala warwariyaa laakiin waa duruqdiisu wada daciif wey wuxuu yihi wasacyu xajin ka awaafihi kafaa licumrati اlqaarini wاlkuufi nafa kuufigu arrinkaa waa anfiyey oo kuma filla bule wacindahu xaju اlqiraani fudila wacindahu cinda alxanafi xanafiga agtiisa xajulqiraani fudila xajkii qiraanka ayaa u afdalsan maxaa yeele waa sidii nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam uma tamatucun tamatucii baa ku soo xiga fa ifraadun tala ifraadkiibaa markaa raacaya u dambeeya washaaficiy yakisuha shaaficina wuu cagsaya aggaa dambu ka soo kaxay ifraadkaa ugu fadli badan dhe tamatucaa ku xiga qiraankaa u dambeeya saasa shaaficiyadiina ay leedahay wa fadili waxaad fadishaa tamatucan tamatuc markaa waxa weeyaan eh, tafdiili fa mufradan kadibna ifraadka ku xijisii lilxambeli xambeliga agtiisa qiraankiina u dambaysii wafudila ifraadu cinda alxibyari maalig agtiisa ifraadka ayaa ugu afdalsan uma alqiraanu qiraankaa ku xiga fatamatucun duriya tamatucii isagana la yaqaanay in la ogaa ayaa markaa u dambaynay markaa madhab waliba dhinac u maray soo ma afartii midna midma raacin maalikiyada iyo shaaficiyadu waxay isku waafaqsan yihiin ifraadku inuu afdal yahay ifraadku inu afdal yahay isku raacsan yihin xanafiyadu xanaabiladuna waxay la gaar yihiin waana qowl shaaficiyaduna ay qabto tamatuca ayaa uga afdalsan marka xanafiyadu waxay leeyihiin kaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey baa uga afdalsan xanaabiladuna waxay leeyihiin kii nebigu calayhi salatu wasalaam uu amray isaguna uu tamaniyey ayaa uga afdalsan shaaficiyaduna waxay ka eegeen ifraadku waxay hahdeen kaa aan dhiigga waajibinayn ilan dhiiggu wuxuu sheegayaa jubraan kabniin buu sheegay wax la kabayo meel kasto xajku aad aragto xajku dhiig waajibayo waa jubraan kanaa la ysku khilaafay ma shukraan baa mise waa jubraan qolyahani waa shukraan ba yidhaahdeen laakiin shaaficiyadu iyo maalikiyada iyo waxay waa jubraan aan jubraan ahayniba xajka kuma jiro marka horta ku shukraana suga kadib baan markaa kan odhanaynaa ha mid dhiga laakiin dhiigga xajka ku jiroo dhami waa waxunbaa la kabaya marka kaa aan la kabaynin ee camal ahaanna camal badan waayo waa laba saf yani waxa laba camaloo kala duwan weeyaano yani waxa xajkii baa loo imanaya waa la xajinaya haddana markaas haddana dib loo cumraysanaya xilliga laga soo xidhanaya kaasaa markaa ugu afdalsan ba iyaguna leeyihin xaggaasi ka fiiriy min sunan alixraami wa waajibaatihi yusanu الاغtisaalu kayma yuxrima والنفساء لابن حزم لزما والعقد بالقلب ونعمان اشترط ذكرا لمن لم يسلق الهدي فقط والعقد من بعد صلاة أفضل ونفله في وقت نهي يحضل وندبت تلبية وألزم على الولاء مالك من أحرم ورفع صوت رجل بها استحب ولابن حزم ذا على الكل يجي وقطعها بالطوف للذي اعتمر ومن بحج فإلى الرمي استمر والمالكي بوقت تعريف ختم وفي اعتمار بدخوله الحرم weli waxaynu ku jirnaa uun axkaamtii ka ratimaysay ixraamka wuxuu yihi yusanu liqtisaalu waxa la sunneeyaa in la maydho kaymaa yuxrima si uu qofku markaa u xarmado intaan la xarmanin horta la maydho ayaa sunna wanufasaaa libni xasmin lazima walazima maydhigu waabuu ku waajibayaa annufasaaa gabadhii markaa umushay ee umusha ahayd libni xasmin ibni xasmi agtiisa oo faatima asmaa bintu cumays radia allahu anha waa tii ku umushay dulxulayfa maxamed ibn abi bakr sidiiq ayay umushay qaasim ibn maxamed aabihi deetana nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi mayro xarmana wixii markaa la samaynayna same markaa mayradaa uu nabigu amarkaa u siiyey ayuu ibnu xasim raximah llahu tacaala siiqadaa amarku eeganaya laakiin jumhuurku maxay leeyihiin dee nabigu wuu hagayaayo wuxuu u sheegayaa acmaasha ay dadka kalaba samaynaya inay samaynayso wax iyada la gaara maaha ilaa imika dhiiggii dhalmada kama maydhanayse dhiigga dhalmada marka dhiiggu uu go-o ayaa laga maydhanaya marka wax imika maydi loogu waajibiyaa meeshan ma yaalo waxa weeyaan waa maydrhigii ixraamka ee dadka kaleba ay samaynayeen ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u tilmaamay waalcaqdu bilqalbi caqdigan haddaba ixraamka iyo guntintiisu muxuu ku guntamayaa qalbiguunbuu ku guntumaya marka aad niyooto in aad xajki gashay inaad xarmatay inaad xidhatay sidaa marka aad niyooto waabad xidhatayba waa niyat dukhuuli fi nusuq inaad niyooto in nusugii aad gudagashay inaad cumradii bilowday ood xidhatay markaad saa u niyooto ama inaad xajkii xidhatay markaad saa u niyooto ayaa markaa uu kuu guntamaya qalbigaasaa kugu filan wax kale looma baahno cinda wa nucmaanu shtarada abu xaniifa wuxuu shardiyey dikran dikri in wax lagu dhawaaqo liman lam yasuq ilhadya faqad laakiin waa ciddii aan hadyi wadan hadduu qofku hadyigii wado oo hadyigii dee maarata eh, waxa weeyaan qalaa'iddii iyo eh, maaratay shacaairtii ay ka muuqato uu niyoodana inuu muxrim yahay saasaa ku filan buu leeyay waayo waxbaa muuqda laakiin iyadoon wax la wax muuqdaa jirin uu waa niyooday sidaasi waxba ku socon maayaan waa inuu qofkii wax yidhaahdo ama labaytu labayka xajan ama labayka cumratan ama aya dikrin bay leeyihin wax uun dikriya oo qofkaasi uu ku dhawaaqo oo xidhashadii tusiyo oo tilmaama waa in wuxuun la hela bay leeyihin wax markaa tacdiim dikran yuqsadu bihi tacdiim bay yidhahdeen walow lam yakun itanbiic katasbiix xataa subxaana allah hadduu doona ha in wax uun uu ku dhawaaqo bay shardi ka dhigayaan wاlcaqdu min bacdi salaatin afdalu in salaad dabadeed la xidho ayaa fadli badan salaadaasi noocay doonta ha noqoto sunnana way noqon kartaa faradna way noqon kartaa adigoo farad tukadin haddaad xidhato sunnihii ku kuu haddii waqti faral maalan aanay ahayna laba ragcadoodoo ragcatay lixraam aad tukanaysaa kadibna waad xidhanaysaa wanafluhu fii waqti nahyin yuxdaru wanafluhu haddaba naflulixraamkii sunnihii ixraamka haddii waqti farad aanay ahayn oo dee farad hadda kuu taagan aanu jirin ragcatalixraam baa lagaa doonayaa ragcatalixraamkii haddaba haddii sunnaha ahaa haddii waqtu nahyi lagu jiro yuxdaru yumnacu lama ogola waayo saddexda madhabee kale dee marka horeba nawaafil may ogolayn shaaficiyaduna dawaatul asbaab bay ogolaayeen asbaabtuna waxay leeyihiin waa inaanay mutaakhiro ahayn sabab mutaakhira waa inaanu ahayn ixraamkiina iminka wuu ka dambaynayaa ragcataynkii isagii baa ka dambaynaya markaa ma ogola iyaguna waxaynu markaa kaa baraarujinaynaa dadkan eh, xamladaha kaxeeya baa waxay sameeyaan eh, masjidkan quba marka xujiyada la geynaya qaar baa bacdalcasarka la geeya bacdalcasarna sunno lama ogola deetana taxiyatulmasjid bay doonayaan inay markaa sabab uga dhigaan dee shaaficiyo keliya ogolada shaaficiyana shardi waxay ka dhigayaan inaan masjidka loo gelin biniyati taxiyat ilmasjid waa inaad dan kale masaajidka u gasho ee haddaad salaad daraaddeed u gasho waqtulkaraahihiina uu yahay shaaficiyadiina kuuma ogola marka ayaa kuu soo haray de inaad adigu iska ijtihaadunbaa kuu soo haray ood markaa adigu madhab iska samaysato markaa de dadkan dadkan dad la wadaana waa iska caamoyo hawlaha garan maayaan markaa in wakti kale loogu beego oo waqti salaaddu ay furan tahay loogu beego ama marka meeshii la geeye la yhahdo warbal qof walooba salaad lagugu lahaa xasuus <laughs> salaad qalla ahay taa way ogoshahay shaaficiyadii kol haddaanad adigu aanad ogaan casarkaan tukan doonaa bacdalcasar baan tukan doonaa aanad marka hore niyada kusii qaban marka taas ha laga ilaaliyo xujayda waqti markaa salaaddu ay furan tahay ha la geeyo wa nafluhu fii waqti nahyin yuxdalu marka waqtunahyigii lama ogola xataa taxiyatulmasjid haddii aad markaa doonayso ood masaajidka iyada dalaadeed u gashay maarata dee lagaa yeeli maayo wanudiba talbiyatun talbiyadii waa waa sunna iyadu labayk allahuma labaykti waalzama waabu waajibiyey cala alwilaa'i si xiriir ah marka saa loo xarmado isla markii in talbiye lagu dhawaaqo maalikun maaliguu laazimiyey man axrama qofkii xarmaday waa inuu wax ku dh inuu bacd alixraam isagu markaa sidii abu xaniife ma laha maba xidhmaya ilaa wax lagu dhawaaqo ma leh wuu xidhmayaa laakiin markuu xidhmay waxa waajib ah shardi maaha laakiin waxa waajib ah oo qofka hadduu ka tago uu dambaabayaa inuu talbiye ku dhawaaqo marna ha noqotee marna ha noqotee inuu hal mar ku dhawaaqo xarmashadiisii kadib isagoo aan wakti badani ka soo wareegin ayaa waajibaya bal wa rafcu nin markaa waxa ninkii codkiisa in markaa kor loogu qaado talbiyadii mustaxab weeyaan walibni xasmin daa cala lkulli yejib ibni xasmin agtiisa arrinkaa ah rafcu sawtku cala lkulli rag iyo dumarba yejib wuu ku waajibaya oo waxa weeyaan dee maaratay waxa weeyaan jibriil baa i faray mur asxaabaka falyarfacuu aswaatahum bitalbi asxaabtaada nebi maxamed oo far la yidhi wiil inay kor ugu qaadaan talbiyada codkooda markaa rag iyo dumarba amarku waa haystaa buu yihi siiqadaasuu eeganaya wa qacuhaa biawfi awf iyo awaaf waa isku wa qacuhaa talbiyadaa goynteedu biawfi biawaafi yani bibadi awaafi awaafka bilowgiisa ayay ku ahaanaysaa liladii ictamara qofkii cumraysanay muctamirkii markuu talbiyadii soo bilaabo ilaa goorbuu talbiyada wadayaa ilaa marka uu awaaf ka bilaabayo marka awaafkii u bilaabmayo awaafkii u bilaabo ayuu joojinayaa marka bismi lah allahu abar waa ku bilaabanaya talbiya dambe laga maqli maayo hadduu muctamir aha waman bixajin qofkii isagu xaj ku jiray ee xaj xidhay fa ila ramyi istamara wuxuu sii wadayaa talbiyada uu wadayaa ilaa inta uu dhagaxa tuuranayo laakiin awaafulquduumkii ka horeeyey iyo awaafulquduumkii ka horreeyey dhexdiisa way leeyihin wuu yar hakinayaa hadduu sameeyey dawaafulquduumkaas uu ka horeeya rajyigiisio dee lagaarin buu noqonaya wuu yar hakinayaa talbiyada kadib buu markaa sii wadanaya ilaa iyo inta ramyiga laga gaadhay wa qacuhaa biawaafi ayuu ahday liladii ictamara waman bixajin qofkii xaj ku sugnaa fa ila ramyi istamara ilaa iyo inta ramyiga ayuu markaa waday markuu markaa dhagax tuuradkii uu bilaabo waa kada isaga marka allahu akbar ku tuuranaya uu joojinaya biwaqti tacriifin khatama waqtigii tacriifka carafo istaagga ayuu ku khatimaya carafo marka la istaagayo ayuu joojinayaa maalika ku talbiyada saas iyagu maalikiyadu ay qabaan carafo ayaa talbiyada lagu joojinaya laakiin dee xadiidku wuxuu tilmaamay in nabigu alayhi salatu slam talbiyada uu gooyey markii uu dhagaxa tuura wa fi ictimaarin bidukhuulihi alxaram markii uu markaa cumro ku jirana maalikigii bidukhuulihi alxaram xaramka markuu soo galo ayuu tarbiyada joojinaya xaramku maaha masjidka imika da baabuurta la raacaya xaram xaram bay kuan iyagoo masaajidkii sheegay ee xaramka la sheegay waa xuduud xuduuddii xaramkaba hadduu soo galo maalikigii talbiyada wuu joojinayaa laakiin jumhuurku ilaa iyo awaafkay wadayaan aawaaf in yar baynu insha allahu tacaala iska raacinayna kollida lagu soo talagalay in waxoogaa loo sabreen aلطawfu rukn duna khulfi waludi liqaadimin wamaliku qaala yajib wacanhu yugni jaahila da طawfu can ifaadaة limufridi wamanqaran wwaajib ligayrihi طawfu الصdr lilxaji wاlmuطalibi kula amar wالsharط an yabda'ahu min alxajar jaacilahu yasaarahu ثuma اstamr khalf alxaطimi طaahira mustatira musabican wاlxanafi kulan yara waajibatan yajburuhaa in yarxali taarikuhaa kalmaaliki fi lwali wa tuhru najsin sunna linucmaani wa canhu lawalaani sunnataani wa sharطu maalikin wa axmed alwila wa huwa sunnatu ligayri man khala walaysa mamnuucan biwaqtin waxtariz limaalikin can waqti nahyin waajiz warakcat aawaafi lilaxnaafi xatmun wamaalikun cala اkhtilaafi waliquduumin wactimaarin farmuli wcama linucmaani maa sacyun weli kashaafici wadaa lahum shayun yusal wadamu cinda tarkihi can ilxasan wasana gayru malikin an yadabic hunaa wasacyu shaafici lahu tabic wasuna taqbiilun wamasxun lilxajar walilyamaani lmasxu lataqbiilu qar awaafki baa kaga hadlaya wuxuu yihi aawfu ay awaafu ruknun awaafku waa rukn duuna khulfin walyatawafu bilbeyt alcatiiq aayaddaa sheegtay marka awaafku waa rukni fi lxaji wa fi lcumra wanudiba waa la sunneeyey liqaadimin baa loo sunneeyaa qofkii maka yimid inuu awaafo waa u sunne awaafulquduumkii weeyaan awaafulquduumkii waxale awaafulquduumka waa qofkii mufridka ahaayee xaj qule u xidhnaa iyo qofkii qaarinka ahaayee qiraan u xidhnaa cinda aljumhuur marka xanafiyadii laga tagay xanafiyadii waxay leeyihin awaaf iyo sac iyo cumraa markaa isaga iyaga dee awaafulquduum ma noqonaya awaafkii cumraduu noqonaya laakiin jumhuurkii lahaa hal awaaf iyo hal sacyi baa qaarinka laga rabaa awaafulquduum ayuu yeelanayaa sunaa wa maaliku qaala yajibu imaamu maalik isagu waxaabu leeyahay awaafulquduumku waa waajib laakiin qolyahaa kale waa sunna un bay waajib ma aha wa canhu waxaa laga soo guriyay imaam maalik inuu yidhi yuqnii jaahilan kii jaahilka ahaa wuu kaga filan yahay dadawfu awaafkani can ifaadatin ifaadihii waabuu kaga filaanaya kii jaahilka ahaaye moodayay inuu ugu filan yahaye hadhow toolintu wixii sii kale iska dhammaystay isagoon dawaaful ifaadoba samaynin iska tegey waa loo xisaabinoo markaa isagaaba u geli ayaa riwaayo ahaan imaam maali loogu soo gel lakin madhabka ma aha limufridin waman qaran kii markaa mufridka iyo kii markaa qaarinka ahaa ee qiraanka sameeyey wuu ugu filan yahay ayuu inuu yii laga soo guuriy aba mutamaticii isagu dee cumru ku bilaabayaa aafquduunba malaha wawaajibun liayrihi awfu sadr wawaajibun waajib ayuu u noqonayaa liayrihi wixii maali ka soo haray awfu sadari awaafkii fulitaanka waa awaafuwadaaci weeyaan awaafu sadarna waa la yidhaahdaa awaafulwadaacna waa la yidhahdaa waa sagootinkii kan horena waa imaatinkiio kan imaatinkaa awaafulquduumna waa la ydhaahdaa awaafulwuruudna waa la ydhahda wuruudna waa soo aroorka wuxuu yidhi wawaajibun liayrihi awfu sadri ay sadri awaafkii markaa fulitaanku ama awaafkii wadaacu waajib u yahay wixii maali soo haray maali isagu muxuu waa sunna buu leeyay waajib ma laakiin de umira naasu baa umira annaasu an yakuuna aakhiru cahdihim bilbeyt lilxaji xajkii ayuu markaa u yahay waajib wlmualibi kulan amara wlmualibi imaam shaafici amara kulan ama qofkii shaaficiga ahaana waa iska odhan kartaa dee imaamkaa mualibiga amara kulan cid walba wuu farayaa isagu muctamirkiina waa laga doonayaa xaajigiina waa laga doonayaa qof kasta oo maka ka baxaya bal shaaficiyadu dawaafil wadac baa laga rabaa oo maalan de iminka dadku marka la tago maasha alla safarku iska badan yahay qof jid tegaya qof eh, madiine kasoo noqonaya qof daaif iyo meelahan iska tegaya shaaficiyadu waxay ku leeyihin qof kasta oo maka ka baxaya haddaad doonto inaad soo noqoto niyaadu ha ahaato looma ogolo inuu maka ka baxo ilaa iyo uu dawaafna wadaac sameeyo marba haddii safar aad gelayso masaafatulqasri aad gaadhayso laguma ogolo inaad maka ka baxdo adigoon dawaafin wadaac samaynin saasay shaaficiyadu qolyaha kale waxay leeyihiin xaajigii qofkii xaajiga ahaa ayuunbaa lagu leeyahay ee aafaaqiga ahaa ee xaggaa ka yimid ayuunbaa lagu leeyahay muctamirkiina laguma laha qof kaloo reemaka oo iska baxayana isagana laguma laha wsharu shuruuddii markaa daba awaafka noocu doonaba ha noqdo ama awaafkii rukniga ha noqdo ama awaafulwadaac ha noqdo ama awaaf lquduum ha noqdo ama awaaf kaloo iska sunaa ila awaafka waa la suneeya inaad intaa doonta iskaga ceshato sacyiga lamid maaha kaaba hadduu doona ha noqdee maxaa u shuruuda awaafka washar shardigii markaa awaafka waxa weeye an yabda'ahu min alxajari dhagaxa in laga bilaabo xajarulasurka halka ku beegan waa in laga bilaabo haddii meel kale laga bilaabay ilaa inta dhagax la soo gaadhay la xisaabsan maayo jaacilahu xaaluu qofku yahay mid ka yeelaya dhagaxa yasaarahu xaggiisa waa inuu bidixda kaa xigo iyaduna waa shari uma istamara markaasuu haddana uu soconayaa waxa weeyaan xaggiisa hore ayuu u soconayaa khalfa alxaiimi xaiimkana uu dhaafay xaiimku waa xijru ismaaciil meeshan la yidhaaho taasaa mashhuur ah qolyaha qaarkoodu xaiimka ku sheegay multazamkuna way jiraan multazamku waa halkan albaabkiiyo dhagaxa udhaxaysa dadku isku dhijiyaan qaarkoodu halkaa ku sheegay way jiraan laakiin qaarkoodu maqaamu ibraahimka agtiisa weeyaan lakin qowlka mashhuurkaa waa in xaiimka uu yahay intan xijru ismaaciilka la yidhaahdo markaa khalfa alxaiimi xaiimka ama xijru ismaaciilka gadaashiisa ayuu qofku maraya oo de kacbadiibuu ka mid yahay qayb kamida ah ayaa kacbadii ka mida ah. marka haddaad dhexdiisa marto kacbadii qayb kamid inaan ah tawaafin baa meesha soo baxaysa waa inaad aggan ka soo marto waa shari wey aahiran xaal uu yahay qof daahiraho ahaaro qaba xadaثuakbar mustatiran xaaluu yahay mid is-asturayoo satrulcawre la yimi musabican xaaluu yahay mid toddoba ka gaadhsiinaya wareegoo toddoba wareeg wareegay imise shardi walaa ku haysataa waxa weeyaan nacam an yabda'ahu min alxajar jaacilahu yasaarahu uma istamara khalfa alxatiim طaahiran mustatiran musabican sow lix ma aha shardi wuxuu ku yihi wlxanafi kulan yaraa waajibatan lixdaasi waa shuruud oo yani awaafkii asixi maayo la-aantood laakiin xanafigu muxuu leeya dhammaanteed waa maxay shuruud ma ahee waa waajibaad deetana maxaa ka ratibmaya yajburuhaa dhiig buu ku kabi in yarxali haddii uu safray u maka ka baxay taarikuhaa kii khilaafay ka tegi kii aan sidaa yeelin intaa mid kamida khilaafay haddii uu safrayu maka ka tegey waxaa la odhanayaa dhiigun soo dir hadduu maka joogana ku celi doork baa la odhanaya marka waajibaadkoodu waa sidaa waajibaadkooda xajku waa saasoo intaan maka laga bixin waa ku celis haddii maka laga baxana dhiig baa lagu kabaya wuxuu yidhi kalmaaliki fi lwali maalikiga ayuu kala mid yahay xabada hore ta hore waa maay maxay ahayd asharu an yabdaahu min alxajar taa ah in markaa waxa weeyaan xajarka laga bilaabo dhagaxa laga bilaabo halkaasa iyaduna maalikiyadu ay leeyihiin waa waajib markaa waxa weeyaan shardi ma aha oo haddii markaa uu meel kale ka bilaabay kadibna uu sidaama ka kaga baxay dhiig buu ku kabaya haddii kalena uu ku celinaya wuxuu yihi wauhru najsin sunna linucmaani ahaaradii xagga najaasada ahaarad aahiranta waynagii soo gelinay xadakii abarkii iyo xadakii asarkii iyo najaasadiiba haddaba xadakii abarkii iyo xadakii asarkii waa waajibu isaga u in laga ahaaro qaato laakiin wuxuu yihi wauhru najsin sunna linucmaani ahaaradii xagga najaasada in laga daahir yahay taas iyadu sunna unbaa u tahay xanafiya halkan awaafka waajib xataa ma gaadhsiisa wa canhu waxaa kale oo laga soo guuriya abu xaniife alwalaani sunataani labada hore albadu bilxajar iyo jaacilahu yasaarahu labadaasiba waa sunayaalna waa laga soo guuriya jaacilahu yasaarahu maxaa cagsigiisu eh, noqonaya in dhagaxii uu kaa xiga xagga midigta ood u dawaafto san dadku u dawaafay maa cagsiga ilan saasuu noqonaysaa in midigta ay kaa maaratay iyadoo dadku ay markaa midig buu kaa qabanaya taasi inay sunno tahay yani waxa weeyaan sidan loo dawaafay inay sunno tahay sida kale hadii loo dawaafana sunnihii un la khilaafay waa laga soo guuriyey iyadana lakiin madhabkooda waxaa muctamada in arrin waajiba laga tegey oo dhiig lagu kabo mooyaane aanay si kale ku hagaagaynin marka dabcan de arrimahan ishtiraadkooda iyo cadamul ishtiraadkooda waa arrin ijtihaad ilan sharcigii intuu soo arooray ma odhanin dawaafku taa iyo taa iyo taa iyo taasuu ku asaxaa lakiin nabigu al khuduu canii manaasikum buu yihi afcaal buu sameeyey hadalna waa laga haya adawaaf bilbeyti iyo maarata kuwa noocaasa marka wixii mafhuumaadkii lagala baxay iyo xataa arkaanta xajku waa sidaa arkaanta xajka lafteedu de waa istinbaatu qaar baa la isku khilaafaya nusuustii waxaan nafaraysay ayuunbaa iyo maarata waxa weeyaan mafhuumka ay fuqaadu kala baxayaan ayaa markaa kala duwanaanay wuxuu yidhi wa sharطu maalikin wa axmed alwila waxaa kaloo shardi u ah maalikiyadii iyo xanaabiladii alwilaau xidhiidh dawaafka inaan la kala goyn toddobadii in markaa waxa weeyaan ay xidhiidh ahaadaan wa huwa sunnat ligayri man khala dabcan musabicanti bay noogu jirtay meeshao xanafiyadii ayba waajib leedahay soo marka maxay ruknigii muxuu ku xasilayaa aarkii afar shood markii la helo ruknigii wuu xasiray waajibkiiba halay oo kale in lagu daro noqonaysa haddaba halkan wuxuu yidhi maalikiyadii iyo xanaabiladii arrin kaley soo kordhiyeen waa in muwaalaad toddobadiiba waa inay xiriir yihiin oo haddii la kala gooyo ma eh, dib baa loo soo bilaabay laakiin waxay ogol yihiin haddii salaaddii lagugu aqiimo adigoo dawaafkii kudhex jira ila way dhacdaan intaas waa saamax bay leeyihin laakiin haddaad intood yardaasho aad iska tagto ood hoteelkii iskaga soo nasato ood hadana soo noqoto ood halkii baan ka bilaabaya tiraahdo shaaficiye iyo xanafiya way kuu sii daynayaan laakiin maalikiyadii xanaabiladii kaama yeelaya wa huwa sunnatu ligayri man khala cidaa tagtay maalikiyadii iyo xanaabilada wixii ka soo haray waa sunna bay leeyihin iyadana dee nebigu si mutawaaliya ayuu u dawaafay markaa ficilkaa nebiga maxaa laga qaadanaya min arrintan ay shardi tahay baa laga qaadanayaa mise laga qaadan maayo sidoo kale salaada lagu tashbiihiyey salaadii dee looma kala nasto markaa iyadana ma laga qaadanaya mise laga qaadan maayo walaysa mamnuucan biwaqti awaafku waqti uu mamnuuc yahay ma jirto waqti kasta waa la awaafi karaa waqtu nahyi iyo kayru waqti nahyiba waa la awaafi karaa waxtariz iska ilaali limaalikin cinda maalik imaa maalik agtiisa can waqti nahyin waqtu nahyigii iska ilaali waajiz baneena way u banaan laakiin haddana in iska ilaaliyo baa fiican bay leeyihin waqtunahyigii ila salaad baa ka dambaysa awaafkii wa rakcat awaafi lilaxnaafi xatmun wa maalikun calaa ikhtilaafi wa rakcat awaafi labadii ragcadood awaafka ka dambaynayay xatmun waajib weeyaan lilaxnaafi fardunta waynu iska ilaalinayna lilaxnaafi culamadii xanafiyada agtooda waajib bay u yihiin oo qof kasta oo awaafay waxaa laga rabaa laba ragcadood waa waajib wa maalikun calaa ikhtilaafi maalik waa iskhilaafsan yahay oo qowlkiisu laba qowl baa laga soo guuriyey tarjiixiina wuu adkaaday maalikiyada agtooda oo khaliil laftiisu waxba buu rajixin shaarixiisa xataa dirdiir haddii awaafku uu waajib yahay inuu waajib yahay baa mashhuura buu yii inkastoo lagu qabsaday mashhuurka laftiisa haddii awaafku uu sunno yahayna khilaafku waa siman yahay waa sunno iyo waa qadiim iyo jadiid waa waajib iyo mayaane waa sunni marka labada ragcadood laba ragcadoodoo adag weeyaan in markaa aada loogu dadaali da noqonaysa aan la dhayarsanin xanaabiladu ma xasuusto inay isku khilafsan lakin sida badan kol haddii shaaficiyada iskhilaafay xanaabiladuna waa iskhilaafaysa layn madhabka xambeligu sidiisa badan madhabka shaaficiga iyo xambeligu aad bay isu raacaan haddaanu ka khilaaf badanin kama khilaaf yaraado inta wejiya ku jira shaaficiyadu xanaabilada bay ku jira meelo farbadan imika shaamilada aad ku qorto waa madhab shaaficiyi fii dalika kullihi ka madhabina wadhaas hadaad ku qorto shaamilada inta moolada muqriga kuu soo baxaysa waad yaaga waa madhab shaaficiyi fii dalika kullihi kamaa dakarna shaaficiyada madhabkoodu waxaan soo sheegnay o dhan waa saasoo kale ay odhanayaan marka iyaga laftoodu inay ragcateynkaa isku khilaafaan baciid ma aha wuxuu yihi warakcat awaafi linaxnaafi xatmun wamalikun cala اkhtilaafi waliquduumin wactimaarin farmuli wacama linucmaani maa sacyun weli waliquduumin waliawaafi quduumin awaafkii quduumka iyo wactimaarin awaafkii cumrada farmuli ramalkii u samee ramalku waa degdegiyana guclo maaha waa kagucladu waa nooc orodkii kamid ah lama ordayo waa socod u degdega weeyaan marka ramalkii waxaa la samaynayaa awaafulquduumka iyo awaafka cumrada wa cama linucmaani nucmaan agtiisa wuxuu caam yeelay ramalkaasi oo uu gelayaa ma dawaaf kasta oo sacyun weliyahu uu sacyi ku xigo dawaaf kasta oo sacyi ku xigo sacyi ka dambeeyo ayaa ramalkaasi gelayaa buu leeyahay xanafigu ka shaafici shaaficiga isagoo lamid a shaficiguna saasuu leeyay markaa maalikiye iyo xanaabile waxay leeyihin dawaafulquduum iyo dawaafulcumra ayuunbaa ramal kale waana labadiiu nebigu sameeyey xajkiina dawaafulquduum uu sameeyey cumrooyinkii uu imanayeyna awaafuulcumruu sameeyey xanafiyada iyo shaaficiduna waxay leeyihiin waa tawaaf kasta oo sacyi ka dambeeyo waana intii nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam oo inta nabigu uu sameeyey labadan sifaba way wataan tawaafulquduum sacyi ka dambeeyo iyo tawaafulcumro sacyi ka dambeeyo ayuunbuu nabigu calayhi salatu wasalaam ramalkan sameeyey markaa hadaba ma inuu waxaan tawaafulquduum yahay ama tawaafulcumro yahay baa loo samaynayaa ramalka mise waxaa loo samaynayaa in uu yahay awaaf sacyi ka dambeeyo ayay markaa ijtihaadkii uu isku khilaafay wadaa arrinkani shay-un yusannu lahu waa shay agtooda sunno uun ka ah wadamu cinda tarkihi marka laga tagana dhiiggu wuxuu maaragtay waajibaya canilxasani xasan ramalku waa sunni laakiin xasanulbasri yaa laga sheegay haddii ramalka laga tago in dhiig waajibayo laakiin laguma raacin wa sanna hayru maalikin an yadabic maalik wixii ka soo hadhay wuxuu sunaynayaa inuu qofku jeeni qaarto hunaa halkan halkee waa halka ramalku uu ka jiro awaafka uu ramalku gelayo in jeeni qaarad lagu galo garabkii markaa waxa weeyaan midig uu qaawanaado oo kaa midig hoostiisa lasoo mariyo gu ayaa wixii maalikiyada ka soo haray ay sunnaynayaan waana sidii nebigu sameeye calayhi isalaatu wasalaam laakiin ramalku waa saddexda shawbee hore idibaacuna waa toddobadaba haddaa xaggan iskaga qabanayna waxaynu iskaga qaban waxa weeye dawaaf kasta oo ramalgalo ayuu idibaacu la gelin dawaaf kasta oo aan ramalgelinna idibaacu ma gelayo weeyaan wasana hayru maalikin maalig wixii ka soo haray wuxuu markaa suneeyey an yadabica inuu jeeniqaarashadii la yimaado huna halkan dawaafkan ramal kale wa sacyu shaafici lahu tabica shaaficiga sacyigiisiina wuu raacayaayo idibaacii wuu ku raacaya wuleey mar haddii awaafkii idibac lala yimi idibacaas wuu sii jirayaa ilaa inta sacyiga laga dhammaanayo shaaficiyada la gaara saddexda madhabee kaleba waxay leeyihin awaafkuunbuu ku soo arooray idibaacu awaafkii unbaa markaa lagula iman sacyina looga qiyaas qaadan maayo shaaficiyana oga qiyaas qaada wa sunna taqbiilu wa masxun lilxajar waxaa la sunneeyaa dhunkashadii la dhunkanayey dhagax iyo masaxaadii gacanta lagu masaxayey iyo in lagu sujuudaba walilyamaani lmasxu ruknulyamaanigii waa kii ka horreeyey xajarkee rukniga xajarkii ka horreey weeyaane waxa u sugnaaday taabasho masaxaad gacanta saa loogu masaxo lataqbiilu eh, almasxu ayaa qarra u sugnaaday lataqbiilu dhunkasho isagu ma laha oo lama dhunkano isaga dhunkashadiisu lama sunneeyo laakiin in la taabto ayuunbaa u sugnaatay halkaa ku joogo sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wallahu aclam